waxaa fi lxaqiibati malaabis shandada dhar baa ku jira fi lmadbakhi adbaaqun madbakha suxuun baa taalla fi hallaajati faakihatu tallaajada khudrad baa ku jirta في lgurfati qolka waxaa yaal ahaahun saabaan baa yaal qalabka yacnii guryaha sida kuraasida iyo miisaska iyo wixii la midka ah fi lmaktabati kutubun maktabaddana kutubbaa taalla qaybta saddexaad waxaa weeye hal ilxajizu cala alkhuduudi asacuudiya buukinka ama tigirhka aada goosatay ma waxa weeye duulimaadyada sacuudiga gudihiisa annigeriya ma waxa weeye duulimaadyada dalka almaleesiya maduullimaadyada dalka maleesiya ku socda assuudaaniya maduullimaadyada ku socda dalka suudaanba alqatariya maduullimaadyada iyo diyaaradaha ku socda dalka gadar ba ee xajsiga ama buukinka ama xayiraadda aad samaysatay ee tiirka aad goosatay qaybta afraad min ayna anta qaadimun xageed ka timid min ayna huwa qaadimun xagguu isagu ka yimid min ayna axmed qaadimun axmed halkuu ka yimid min ayna anti xaggeed qaadimatun gabadhiya aduu ka timid min ayna hiya qaadimatun iyadu halkay ka timid min ayna faatimatu qaadimatun halkay faatime ka timid qaybta shanaad waxa weeye hal anta kashmiiriyun mana reer kashmiira baa tahay hal huwa nigeriyun isagu mana nigeria baa hal saalixun sacuudiyun saalix ninka la yidhahma sacuudi baa hal anti kashmiiriyatun adu ma gabadh reer kashmiira baa tahay hal hiya nigeriyatun iyadu ma gabadh reer nigeriya abaa hal saalixatun sacuudiyatun inanta saalixa la yidhaahdaa ma sacuudiyadba ana qaybta lixaad waxaa la intaasoo dhan waa maya ana maaleziyun anu reer maleeshiya baan ahay laa huwa suuriyun maya isagu maaha nigeria waa suuri laa saalixun qatariyun saalix sacuudi maahee waa nin reer qatar ah laana maalesiyatun eh, gabadha waxay tidhi maya waxaan anugu ahay gabadh reer maleesiya ah laa hiya suuriyatun maaha nigeriyada waa gabadh reer suuriya ah laa saalixatun qatariyatun eh, laa maya saalixatun qatariyatun saalixa maaha sacuudiyade waa gadariyad qaybta toddobaadna waxa weeye maadaa fi alxaqiiba maxaa shadada ku jira maadaa fi lmadbakh madbaka maxaa dhex yaal maadaa fi halaaja tallaajadda maxaa ku jira maadaa fi lgurfa qolka maxaa ku jira maqsinka maadaa fi lmaktabati maktabadda maxaa ku jira kuwaasi waa iyadoo lasoo koobay taraakiibtii iminka waxa weyaan alaswaat wa fahmu almasmuuc waa codadka iyo dhegaysigooda iyo in ashridada iyo cajradaha la dhegaysto iyo waxaa la maqlay oo la fahmo ama la garto awalan alaswaat kolka hore waa codadkii altadriib alawal layliska koobaad eh, istamic waacid dhegayso oo dabeedna ku soo celi musaafir waa nin socdaala daabitun waa sarkaal qaadimun nin yimid tadaakir waa tigidhada diyaaradaha lagu raaco madaar waa madaarkii jawaazun waa baasaboorkii atadriibu haani istamic waacid dhegayso oo ku celi erayadan yacnii bara baarun khal khaal dar daar jalasa jalasan sabsaaba dasa daasun jamala jamaal nahara nahaar hadra gaadir saacatan laka laak madar madara madaar erayadaasoo kale ku celceli oo iyadana xafid atadriib haalid istamic waacid dhegayso oo ku soo celi kuwana waa qur'aankii alraxmaan callama alqur'aan khalaqa alinsaan callamahu اlbayaan الraxmaan allaha naxariistaa callama الqur'aan isagaa baray dadka qur'aanka khalaqa الإnsaan bini aadankana iyo dadkana isagaa abuuray ilaahay subxaanaه wa taعala callama الbayaan isagaa bayaankana baray ina lilmuttaqiina mafaazan xadaa'iqa waacnaaban wakawaaciba atraaban waka'san dihaaqan laa yasmacuuna fiiha laqwan walaa kidaaba waxay leeyihiin yacnii dadka mutaqiinta ahi guul bay leeyihiin xadaa'iqa beeray leeyihiin waacnaaban cinabiyay leeyihiin wakawaaciba atraaban waxay leeyihiin dumar yacnii xuuralcayn ah oo naasku ku dhigay oo isku wadada ah waka'san dihaaqan koob buuxa oo khamri oo xalaala bay leeyihin laa yasmacuuna fiiha jannada ku maqli maayaan laqwan hadal xun walaa kidaaban beenina maqli maayaan iyo been midna wax la beeniyo والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها kuwana waxa weeye aayadad yani qofka dee inuu akhriskiisii iyo qoraalkii iyo fahmigiisa kor u kaco ugu talagalay waa aayadihii qur-aanka ahaa ثaaniya fahmu اlmasmuuc qaybta labaad waxa weeye in la fahmo wixii la dhegaystay ama la maqlay oo intuu cajalada dhegaysto dabeedna uu fahmo atadriib اlأwl layliska koowaad istamic dhegaysta ila xiwaari wada sheekaysiga dhegayso uma dac waxaad dhigtaa calaamata calaamada saxda saar fi lmurabac اlmunaasib afargeeslaha ama laydiga ku haboon waxaan ujeedaa laba jibaaranaha ku haboon dhig mid walba waxa aad yani markaad dhegaysato sawirkan ayaa aad eegeysaa dabeedna waad saxaysaa markaa atadriib الثaanي istamic ila su'aal su-aasha dhegayso uma dac raqma number ku qor fi lmurabac اlmunaasib yani afargeeslaha ama laba jibaaranaha ku haboon dabeedna markaa ku qor atadriib الثالث layliska saddexaad istamic dhegayso ila alxiwaar wada sheekaysi cajalada ku jira dhegayso uma ajmac can asilati su-aalaha ka jawaab waxaad kaga jawaabaysaa biwadc calaamati sax fi lmurabac اlmunaasib murabaca ku habboonee saxda ahun baad dhigaysaa calaamada saxda ah murabac waa meelaha bannaan ee loogu talagalay in aad sax saarto meesha saxda ah ilaa ayna huwa musaafirun xagguu u safrayaa ilaa nigeria nigeria u tegayaa waa alif ba ilaa mauritania mauritaniya u tegayaa jim ila alciraaq buu tegayaa saddexdaata saxda ahun markaad cajirad dhegaysata saxda ah saar kam jawaazan macahu imise baasaboor buu sitaa alif alaaatu jawaazaat saddex baasaboor buu sitaa ba arbacatu jawaazaatin waa afar baasaboor buu sitaa jim khamsatu jawaazaat shan wuxuu sitaa baasaboor markaa ka saxda ah saddexdaa jawaabood saar markaad cajalada laakiin dhegaysato maa raqamu maa raqmu rixla safarka ama diyaaraddu raacayo duulimaadka waa imise numberkeedu alif waxa weeye tiscatun wa halaaثiin waa sadde waa sagaal iyo soddon ba waxa weeye sabcatun wa halaaثiin waxa weeye sabcatun wa halaaثuun toddobiyo soddon jim waxa weeye sitatun wa halaaثuun waa lix iyo soddon saddexdaas jawaabood ee lagu siiyey ta saxda ah saar markaad alif khamsa eh, kam xaqiibatan maca imise shandadood buu sitaa waya su alif khamsu xaqaa'ib shan shandadood buu sitaa shan shandadood ayuu sitaa ba xaqiiba waaxida shandad kaliyuu sitaa jiim salaatu xaqaa'ib saddex shandadood buu sitaa markaad cajalada dhegaysato waxaad saartaa jawaabta saxda ah sax kam yowman sayuqiimu hunaaka imise maalmood buu halkaa joogayaa alif khamsa ayaam shan maalmood ba casharata ayaam toban cisho jim sabcata ayaam toddoba cisho markaad cajalada dhegaysato jawaabta saxda ah saar calaamadda saxda atadriib الraabic istamic ila اlfiqra tudcan dhegayso uma ajib binacam haa ku jawaab oo calaamadda sax saar ow bilah maya ku jawaab oo calaamadda qalad saar axmedu mudarisu min andanuusiya waa macalin ka yimid xagga andanuusiya tuqaadiru daa'iratu waxay tegaysaa diyaaraddu asaacata haaliata masaacan saddexda galabnimo tastaqriqu alrixlatu waxa ay qaadanaysaa socdaalku sabca saacaatin ilaa jidda jiddo waxaa loo soconaya toddoba saacadood tastaqriqu rixla waxay qaadanaysaa rixladu istamic istamic ila alfaqra dhegayso maatan iti akhriska ahaydoo waa dhegayso axmed mundarisun min andanuusiya axmed wuxuu ka yimid andanuusiya haddii markaad dhegaystahay saxad hays baad saxda saaraysaa tuqaadiru daa'iratu saacata haaliata masaa'an waxaad diyaaraddu tegaysaa saacadda saddexda galabnimo markaad cajaradda dhegaysta hadday sax tahay baad saaraysaa saddex tastaqriqu rixlatu sabca saacaatin ilaa jidda jiddo toddoba saacadood baa loo soconayaa hadday sax tahay baad saaraysaa markaad cajaradda dhegaysato arbaca tastaqriqu alrixlatu ilaa maka nisfa saaca waxay qaadanaysaa socodka loo soconayo maka nisu saace haddii ay saxa tahay markaad cajalada dhegeystaad gabansaad saaraysaa axmed qaadimu lilcamal axmed wuxuu yimid shaqa doon isagoo ah shaq u yimid inuu shaqo helo sayuqiimu axmed fii makata fii funduq axmed wuxuu degi doonaa markuu maka galo hoteel ayuu degi doonaa sabca sayuqiimu axmed fi lmadiinati fii beyt markuu madiina tago axmed guri buu degaya hodheel degi maayo الفندق قريب من min الحرام alxaraam hoteelku wuxuu dhow yahay masjid alxaraamka markaad cashiradda dhegaystaha wixii saxa aad ah, sax saaraysaa alkalaam iminkana waa hadalkii atadriib alawal tabaadal alxiwaara maca zamiilika kamaa fi lmithaal isweydaarsada saaxiibka ah wada sheekaysiisaa tusaalahan ku qoran almithaal daa waaxid aya khidma maxaanu kuu qabannaa adeeg maxaanu shaqo kuu qabannaa daatin wuxuu uhi ladeya waxa aan haystaa yaa buukin iyo tigidh ila sacuudiya ee aan u baxayo dalka sacuudiga uriidu taakiid alxajz waxaan doonayaa inaan xoojiyo ama hubiyo yacnii buukinkaygii iyo wakhtiga uu yahay iyo maaragtay inaan dib u eego atadriib atadriib athaani ka labaad waxa weeye tabaadul alxiwaara maca zamiilika kama fi lmithaal ee isweydaarsada markaa imanka sawiradaasuu qoray oo xiwaarka waxaa la odhanayaa أي خدمة لدي حج إلى تونس وأنا هيستا يعني بوكين إلى نضولة تونس وأريد تأكيد الحج waxaan doonayaa inaan hubiyo muxuu ahaa buukinkii aan hubiyo haddana waxa cumaan baa kuu qoran aya khidma buu odhanayaa soo ladaya xajun ilaa cumaan waxaan haystaa buukin iyo maaragtay tigidh ah inaan u duulo yacni meesha la yidhaahdo cumaan wa uriidu taakiid alxajz inaan hubiyaan doonayaa maaragtay bookinkii iyo xayaraadii yani tegarkaygii iyo wakhtigii aan ku qoraa inaan duulo yani halkanna waa alcaraaq aya khidma maxaan kugu qabannaa ayuu odhanaya wuxuu ku odhanayaa ninkii maaragtay muwadifkaa shaqaalaha ahaa base ladaya xajun ila alciraaq waxaan haystaa yani tegir aan ugu raacayo diyaaradda ciraaq tegisa oo waan alkaasaa boogkeeda ku yaallaa wa uriidu taakiid alxaj waxaan doonayaa inaan hubiyo bal in xajigaygii aan dib ugu noqdiyo buunkkaygii aya khidma bu haddonayso ladaya xajun ila suudan waxaan haystaa yani buukin iyo tigid ah inaan u duulo suudan wa uriidu taakiid alxaj inaan hubiyaan doonaya waktiga aan ku qoranahay waktiga diyaaradda duulayso wixii atadriib الثaanي tabaadal الxwaara maca zamiilika kama fi اlmithaal isweydaarsada wada sheekaysi adiga saaxiibkaa sida tusaalahan ku qoran almithaal alawal da waaxid ayna tadaakiru tegidhadii meeye daayitin wuxuu yidhi haadii hiya tadaakir waa kuwan tigidhadii daa waaxid baa yidhi ayna jawaasaad baasaboorradiina meeye daayitin wuxuu yidhi haadii hiya aljawaasaad waa kuwan baasaboorrada iyadiina taashiiratu dukuul taashiiratu ayaa lagu qoran oo wuxuu odhanaya markaa ayna taashiiratu dukuul meeday fiisahaad ku soo gasheen haadihi hiya tashiirat dukuul waa ku soo galnay soona haddana ayna tashiirat اlkhuruuj maya fiisihii bixitaankiinu soona haadihi hiya tashiirat اlkhuruuj waa tan fiisihii bixitaankuna alkhayaar walbasal baa ku qoran ayna alkhayaar waa khudradii halkuu khayaarka yaal haada huwa alkhayaar waa kan khayaarkii ayna albasal basasha halkay taallaa haada huwa albasal waa tan basashii ayna alahwaab maya qamiisyadii haadihi hiya alahwaab waa kuwan qamiisyadii ayda alqumsaan maye shaararkii haadihi alqumsaan waa kuwan shaararkii asamak allaxm ayna samak mee kalluunkii hada huwa samak waa kan kalluunkii warnay markaa ayna laxm mee hilibkii hada huwa laxm waa kan hilibkii alkutub alcilmiya أين الكتب العلمية هل قيت على كتبتي علمك هاي هذه هي الكتب العلمية واتن كتبتي علمك هاي المجلات العلمية ما أين المجلات العلمية هل قيت على شرايدتي علمك كشي كيني oo qaar waxaa ka sheegan jaraadka siyaasadday ka hadlaan qaar warar bay ka hadlaan qaar cilmi bay ka hadlaan qaar caafimaadkay ka hadlaan markaa kuwa cilmiga meeye haadihi hiya alcilmiya waa tan tii cilmiga ahayd ayna taashiiratu alkhuruuj halkay taallaa fiisihii bixitaanku haadihi hiya taashiiratu alkhuruuj waa tan fiisadii bixitaanku ayna taashiiratu dukhuul halkay taallaa meeday fiisihii soo gelitaanku haadihi hiya taashiiratu alkhuruuj bu markaa dukhuul boone waa tantaan ku soo galay dalka التdريب الثالث layliska saddexaad تباadل الحوaaر maعa زميل كما في المiثاaل isweydaarsada wada sheekaysi adiyo saaxiibka sida tusaalahan ku qoran tusaalihi waa kan almithaal da waaxid kam yowma stqiim imise maalmood baad halkan deganaanaysaa daytin wuxu uhi alaaثata asaabica taqriiban ilaa saddex wiigoo dhodhow waan joogaya da waaxid ba wuxuu ihi ayna stqiim halkeed degeysaa daytin wuxuu ihi fii funduqin qariibi min almasjid الxaraam waxaan degayaa hodheel u dhow masjid xaraamka ee masjidka sharafta badan halkan waxaa ku qoran ay arbacata ayaam shaqatin almasjid الnabowi intaa ka samee buu ku leeyahay waxaa ohanaysaa markaa kam yowma satuqiim imise maalmood halkan joogaysaa soo odhanaya arbacata ayaam saddex cisho soo odhanaya ayna satuqiim halkeed degeysaa wasoo fii shaqatin qariibati min masjid الnabowi waxaan degayaa shaqo waa in rug ah oo isku ilaa dhowr qol ah ayaa la dhahdaa shaqa rug baan degayaa min almasjid qariibati min almasjid الnabowi oo masaajidka nebiga u dhow Eh, waxaa markaa shahran beyta eh, beytin maka waxaa dabeedna odhanayaa su-aashu kam shahran satuqiim imise bilood baad halkan joogaysaa soo odhanayaa eh, shahran bil baan joogayaa aana satuqiim odhan halkee degaysaa waasoo odhanayaa fii beytin fii maka guri ku yaalla maka halkana khamsa ashhurin gurfati almasjid alxaraam baa ku qoran kam shahran satuqiim imisaad deganaan doontaa bilood waasoo odhanaya khamsa ashhurin shan bilood wsalow ayna satuqiim halkaad degaysaa wasawan fii qurfatin qol baan degayaa qariibatin min almasjid alxaraam masaajidka sharafta badan u dhow halkan waxaa qoran sita asaabicu funduq shaati albaxr dabeedna xawaar ka samee waxa uu odhanayaa markaa kam usbuucan satuqiim imise wiig baad joogaysaa markaasuu sitata asaabic lix wiig soona ayna satuqiim halkeed degaysaa markaasuu odhanaya fii funduqin qariibin min shaati albaxr waxaan degayaa hodheel u dhow badda xeeligeeda iyo badda qoorigeeda halkan waxaa qoran sabcata ayaam beyt almustashfaa baa qoran xiwaar ka samee waasuu odhanayaa kam yowman satuqiim imise maalmood baad deganaanaysaa waasuu odhanayaa sabcata ayaam toddoba maalmood waasuu odhanaya ayna satuqiim halkeed degaysaa wuxuu odhanayaa fii beytin qariibin min almustashfaa guri dhakhtarka u dhow halkan waxaa ku qoran amaaniyata ayaam shaqatin aljaamica intaa ka samee xiwaar kam yowman satuqiim imise maalmood baad deganaanaysaa waasuu odhanaya amaaniyata ayaam sideed maalmood soo ayna satuqiim halkee degaysaa ayay su-aashu noqonaysaa soo fii shaqatin qariibatin min aljaamica rug ama meel u dhow waa dhowr qol oo u dhow jaamacadda atadriib araabic tabaadul alxiwaara maca zamiilik kama fi lmithaal iswadaarsada wada sheekaysi saaxiibkaa sida tusaalahan almithaal tusaale waxa weeye da waaxid min ayna anta qaadim xageed ka timid daitin wuxuu yidhi ana qaadimu min bangaladesh dalka bangaladesh baan ka imid طayb waaxid baa hal anta qaadimu liziyaara ma waxaad u timid inaad soo booqato dalka daayitin wuxuu idhi laa ana qaadimu lilcamal maya ee shaqa doon baan ahay shaqaanu imid halkan waxaa qoran tashaad alcamal aziyaara baa kuu qoran waxaa odhanaya min ayna anta qaadim halkeed ka timid markaasuu odhanaya ana qaadim min tashaad dalka jaad baan ka imid markaasuu odhanaya hal anta qaadimu lilcamal ma waxaad u timid shaqo markaasuu odhanaya laa ana qaadimun liziyaara booqasho ayaanu imid halkan halkan waxaa qoran nigeria alcumra alcamal intaasaa kuu qoran waxaad odhanayaa min ayna anta qaadim halkeed ka timid ana qaadimu min nigeria buu odhanaya s hal anta qaadimun lilcumra ma cumraad u timid waasoo laa ana qaadimu lilcamal shaqadoon baan hos shaqaanu imid cumro umaan iman libiya addiraasa alcamal intaasaa ku qoran min ayna anta qaadimun halkeed ka timid ana qaadimu min libiya liibiyaan ka imid hal anta qaadimu lidiraasa waxaad u timid waxbarasho wuxuu odhanaya laa maya ana qaadimu lilcamal shaqaanu imid oo shaqadoon baana kashmiir ziyaara alcamal baa kuu qoran min ayna anta qaadim wey su-aasha marka xageed ka timi soo ana qaadim min kashmiir dal kashmiir baan ka imid soo hal anta qaadimu liziyaara ma booqashaad u timid wuxuu laa ana qaadimu lilcamal maya anu shaqaan u imid السعودية العمل الدراسة بالكن كقرن من أين أنت قادم حاجات كتمد أنا قادم من السعودية من السعودية تلك السعودية كان كلمة هل أنت قادم للعمل ما شقاد تمد وشقدون باتاي وصلنا لا أنا قادم للدراسة ما يان وحبرشان ويمد indunuusiya aziyaara adiraasa baa ku qoran ka samee buu markaa ku leeyahay e, wada sheekaysi xiwaar minayn anta qaadim halkeed ka timid ana qaadimun indunuusiya indunuusiaan ka imid hal anta qaadimu liziyaara ma booqashaad u timid iyo dalkood soo baratiyo dalxiis wasu odhanayaa laa maya ana qaadimun lidiraasa waxbarashaan u imid atadriib alkhaamis layliska shanaad tabaadal alxiwaara maca zamiri kamaa fi lmithaalayn isweydaarsada wada sheekaysi adiyo saaxiibkaa sida ku qoran labadan tusaale almithaal tusaalaha eh, koobaad waxa weeye taa waaxid baa idhi faqatu xaqiibatii shandadaydii baan waaye taitinin baa wuxuu idhi maa lownu xaqiibatika shandadaadu midabkee ayay ahayd taa waaxid bu haddana wuxuu idhi lownuhaa aswad midabkeedu wuu madoobaa ayuu odhanayaa almithaal tusaalaha labaadna waxa weeye taa waaxid baa yidhi faqatu qalami qalamkaygii baan waaye taitinin baa yidhi maa lownu qalamik qalankaa qalamkaaga midabkiisu muxuu ahaa taa waaxid baa lownuhu axmar midabkiisu waa casaa imika ku qoran kan annadaara abyad baa ku qoran intaan ila ka sameeyo markaa ku leeyahay wuxuu odhanaya faqadtu muraayadaydii baan waa indhaha waasuu odhanayaa maa lownu nadaaratika maxaa ahaa midabka muraayadaadu markaasuu odhanaya lownuhaa maalan akhdar ama lownuhaa aswad way madoobeed oo kale asaaca asfar ba halkan kugu qoran lawnha abyad weeye kan imika lawnha abyad midabkeedu waa cadaan halkana asaaca asfar baa kugu qoran faqadtu saacati saacaddeedii baan waayey marasonaya maa lawnu saacatika saacaddaada midabkeedu muxuu ahaa marasonaya lawnuhaa asfar midabkeedu huruud buu ahaa cawlan halkana atadkira ayaa kuu qoran akhdar faqadtu tadkiratii waxaan waayey tigirhkaygii diyaaradda aan ku raacayay marasonaya maa lawnu tadkiratika waa maxay midabka tigirhkaagu rasuulna lownuhaa akhbar midabkeedu wuxuu ahaa eh, doogo asajaada azraq rasuulna faqadtu sajaadatii sajaadadeedii baan waayey rasuulna maa lownu sajaadatika sajaadada sijaayadaada sijaayada midabkeedu muxuu ahaa rasuulna lownuhaa azraq midabkeedu buluug buu ahaa markaasuu hadda odhanayaa abyad faqadtu tadaakiri waxaan waaye tigidhadaydii diyaaradda lagu raacay rasuulna maa lownu tadaakirika tigidhada midab tigidhada midabkoodu muxuu ahaa lawnuhaa abyad buu markaa odhanaya midabkeedu cadaan buu ahaa aljawaazaat akhdar wuxuu odhanaya faqadtu jawaazaati waxaan waaye baqasabooradaydi rasuul maa lawnu jawaazatika baqasaboorada midabkoodu muxuu ahaa lawnuhaa akhdar midabkoodu wuxuu doobo ayuu dabeedna odhanaya alkitaab akhdar wuxuu odhanaya faqadtu kitaabi kitaabkaygii baan waaye wuxuu odhanaya maa lawnu kitaabik kitaabkaaga midabkiisu muxuu ahaa wuxuu odhanayaa lawnuhu akhdar midabkiisu doogu ahaa adaftar abyad wuxuu odhanaya haddana mar kale daftar abyad baa kuu qoran faqadhu daftari buuggaygii maa waaye soona maa lownu daftarika buuggaaga midabkiisu muxuu ahaa waasoo lownuhu wuxuu ahaa lown midabkiisu wuxuu ahaa abyad uu cadda midab cad buu ahaa alqamiis asrad wuxuu nahaa faqadhu qamiisi shaarkaygii maa waaye soona maa lownu qamiisika shaarkaaga midabkiisu muxuu ahaa wuxuu nahaa lownuhu asrad wuxuu ahaa buluug ayuu ahaa jawaasa safar waasoo nahaa faqadhu jawaasa safar waxaan waaye baasaboorkii waasoo nahaa maa lownu jawaasi safarik muxuu ahaa midabkii baasaboorku lownul akhdar wuxuu ahaa buu odhanayaa mid cagaaran ama dooga athawb abyad marka thawb la yidhaah qamiis baa inta badan loo isticmaalaya qamiis marka la cabirayana waa shaarhka ma wasu odhanaya faqadtu thawbi qamiiskaygiimaan waaye wasu odhanaya maa lownu thawbik qamiiskaaga midabkiisu muxuu ahaa wasu odhanaya lownuhu abyad midabkiisu waa caddaa alqalan baa halkan ku qoran wuxuu odhanayaa faqadtu qalami qalamkaygii baan waayo ama faqadtu qalama qalamkii baan waayo suu odhanayaa maa lownu lqalam qalamka midabkiisu muxuu ahaa wasuu odhanayaa lownuhu asraq ayuu ahaa kuwaasoo kale xawaarkaa ka sameeya buu leeyahy atadriib asaadis layliska lixaad ajmac can asilati taaliya su-aalahan ka jawaab hal anta maalesiyun aduu ma ree maleesiya abaa tahay ayna xaqiibatuka shandadaadu halkay taallaa maa lownu xaqiibatika shandadaada midabkeedu muxuu ahaa min ayna anta xageed ka timid adugu maa jinsiyatuka dhalashada dalkaad u dhalatay waa halkee kam saacatan tanaamu fi lyowm maalintii imase saacad baad seexataa hal tuxibu safara socotada ma jeceshahay hal tuqiimu fii funduq ma hodheel baad degan tahay hal saafarta lilcumra ma waxaad u safartay inaad soo cumraysato hal tuxibu safara safarka miyaad jeceshahay kam tastaqriqu intee qaadanaysaa arrixlatu safarku iyo socdaalka aad u soconaysa ilaa jidda magaalada jidda min ayna jawaasu safarik mee Eh, baasaboorkii eh, baasaboorkaad ku safraysay baasaboorkaagii safarku me maada fii xaqiibati shandadaada maxaa ku jira hal almasjid alxaraam ma soo booqato ma soo aragtay masaajidka sharafta badan hal fi lmasjid nabowiy ma ku soo tukatay masaajidka nebiga calayh isalaatu wasalaam alqira'atu walkitaabatu iminkana waa akris iyo qoraal Eh, akris iyo qora awala alqira waxaan ku horeynayna akris alqira akriskaan ku horeynayna eh, shariif ninka la yidhaha halkaa inoogu qoran iyo hiba inanta la yidhaha shariifun min siin shariif wuxuu ka yimid ninka la yidhaha jaina ayuu ka yimid aljinsiyatu tashaadiyun dhalashadiisu laakiin waa reer jaad almihnatu shaqadiisu muwadifun waa shaqaalo dowladeed raqamuljawaaz raqmuljawaaz nambarka baasaboorkiisu waxaa khamsatu aalaaf sitmiya wa aaaiin an kun lix boqol iyo labayo soddon wey nambarkiisu qaadimun liziyaara booqashu u yimid musaafiru ilaa nigeria wuxuu u safrayaa dalka nigeria alusratu qoyska markaynu eegno mutazawijun waa nin xaasleh alaaata atfaal saddex carura buu dhalay hiba inaan tiraada qaadimatun min baqdaad magaalada baqdaad ee ciraaq bay ka timid aljinsiyatu suudaniyatun dhalashadeedu waa dalka suudan bay ka soo jeedaa almihnatu mudarisatun shaqadeedu waa mucalimad raqmuljawaaz numberkii baasaboorkeed waxa weeye arbacatu ah, waxa weeye waa sabca wa arbaciina alif wa miatun wa amaaniyatun wa tisciin toddobiyo afartan kun boqol iyo sideed iyo sagaashan weeyaan qaadimatun lilcamal shaqay u timi dalka musaafaratu ilaa qatar qatar bay u safraysaa alusra xagga marka la eego qoyska iyo naaxiyat ijtimaaciya xagga bulshada marka la eego halkay kaga jirto mutasawajatun waa gabadhaasoo la qabo alaata atfaal saddex carurna way dhashay saddex carur ay dhashay shariif halkaa dabeedna maran baad buuxinaysaa shariif tashaadiyu baad onaysa markaa shariif waa nin u dhashay dalka jaad <coughs> hibatun hibatu gabadha sudaniyatun iyadu waa suudaniyad shariif qaadimun min asiin halkaa bannaan baad ku buuxinaysaa min asiin jaynuu ka yimid wahiba hibana qaadimatu baad meeshaa bannaan ku buuxinaysaa waxay ka soo gashay min baqdaad magaalada baqdaad hiya tacmalu way shaqaysaa mudarisatan iyadoo macalimada wahiya musaafiratun waxay u safraysaa ilaa qatar bay u safraysaa wa huwa isagu yacmalu wuxuu ka shaqeeyaa wuu shaqeeyaa ninka la yidhaahdo shariif muwadifan isagoo shaqaalo dowladeeda wa huwa musaafirun <coughs> wuxuu u safrayaa ilaa nigeria dalka nigeria u tegayaa shariifun mutazawijun shariif waa nin xaas leh walahu halaaثatu atfaal saddex carruuruu leeyahay hibatun mutazawijatun aydan iyaduna waa gabadh xaas oo la qabo walahaa waxay leedahay halaaثatu atfaal saddex carruur ay dhashay wa hiya qaadimatun waxay hibo u timid lilcamali shaqay u timid wa shariifun qaadimun isagu wuxuu u yimid liziyaarati booqasho iyo dalxiis atadriib الثaanي layliska labaad iqra alfiqra waxaad akhridaa tuducan hadalka ah uma dac waxaad dhigtaa calaamata sax calaamada sax saar su-aasha lagu weydiiyo ow kalad ama calaamadda qaladka saar su-aasha lagu weydiiyo tuducii baa horta horeynaya jamiilu ninka la yidhaha طabiibun waa nin dhakhtara suudaaniyun dalka suudaan buu u dhashay qaadimun min الsuudaan suudaan buu ka yimid ila sacuudiya dalka sacuudigu yimid jamiilun qaadimun jamiil wuxuu u yimid lilcumrati inuu soo cumraysto huwa isaga iyo wa usratu qoyskiisuba calىa daa'irati اlkhuduud الsacuudiya wuxuu soo raacay diyaaradda duulimaadka ee dalka sacuudiga raqmu rixla safarkiisa nambarkiisu wuxuu ahaa arbacumiya arbaca wa halaaثiin afar boqol iyo afar iyo soddon faqada jamiilun xaqiibatan kabiira wuxuu waayo ka luntay shandad weyn wa xaqiibatan saqiiratan iyo shandad yar fii madaari jidda markuu madaarka jidda joogay labadaa shandadood baa ka lumay fi alxaqiibati alkabiirati shandada weyn waxaa ku jiray malaabisuhu dharkiisii wa malaabis alusra iyo xaaskiisa iyo carruurtiisa dharkoodii baa ku jiray wa fi alxaqiibati asaqiira shandada yar waxaa jiray kutubun kutub u akhristo wa tadaakiru iyo tegdhadii takalama jamiilun jamiil baa la hadlay maca almuwadifi ninkii shaqaalaha airbood ka shaqaynayay buu la hadlay wantadara wuu sugay fi lmadaari madaarkuu ku sugayey alaaa saacaati saddex saacadood buu madaar ku sugay ku xanibnaa ilaan shadadihii baa ka maqanay ahbara almuwadifu wuxuu keenay ninkii shaqaalaha ahaa airbood ka shaqaynayey alxaqiibata shantadii buu keenay alkabiirata ee weyneed iyo walxaqiibata sakiirata shantadii yareedba wuu keenay labadiiba dahaba jamiilun jamiil baa tegey wa usratu qoyskiisii saacadood kadib ilaa makata makay tegeen wa qaamat ilusratu waxay degtay qoyska wada socdaa waxay degeen fii funduqin hodheel qariibin u dhow min almasjid alxaraam masjidka sharafta badan shahran bil bay deganaayeen huwa isagu waa ninka la idhaahdo jamiile saciidun wuu farxsanaa noloshaasi nolol raaxa leh oo farxad buu ku noolaa walusratu qoyskuna saciidatun way farxsanaayeen nolosha halka ay ku nool yihiin aydan sidoo kale jamiilun muhandis suudaaniyun ninka jamiil la waa nin injineer reer suudaana khalad baa taa lagu qorayaa waayo wuxuu ahaa abiib dhakhtar buu ahaaye injineer mu ahayn jamiilu qaadimu malesia jamiil wuxuu ka yimid malesia taana waa qalad mina suudaan buu ka yimid bay ahayd saafara jamiilu maca usratii <clears throat> jamiil wuu safray <clears throat> isaga oo la socda qoyskiisii <clears throat> ayuu socdaalay isagiiyo qoyskiisu way israaceen taasi sax bay noqon kartaa faqada jamiilun xaqiibatan waaxida wuxuu waayo ka luntay shadad keliya taasina waa qalad laba shandood baa ka lumay faqada jamiilun tadaakiran tadaakir waa kutub wa malaabis wuxuu waayey tegdhadii iyo iyo eh, kutub iyo dhar buu waayey marka eh, shandaduu waayey qalad baa laga dhigi karaa oo way ku jireen shandadaha laakiin faqada markaynu marayna laba shan dood bu waaba ahayd inkastay kuwana ku jiraan saxna way noqon karaa intan o dhan ba ku jirta lix waxa weye intadara fi lmadaari arbaca saacaad afar saacadood buu ku sugayey alaabta taasina waa qalo saddex saacadood bay ahayd aqaama jamiilun fii funduqin qariibin maka wuxuu degey eh, muxuu ahaa hodheel u dhow maka taasina waa qaladoo masjid xaraamka u dhowaa eh, aqaamat alusratu fii makata shahran bil bay deganaayeen haabil taasi sax weeye alusratu qaadimatu liziyaara walcumra waxay u yimaadeen booqasho iyo cumro taasina qalad bay noqon kartaa qaadimun alcumra un buu yidhi markii hore ziyaaro kuma darin faqada jamiil alxaqiiba fii maka makuu ku waayo kaga luntay shantadu taasina waa qalad madaarka jidda ayay kaga luntay atadriib haali layliska saddexaad sil bayna alcibaarati waalxiwaari almunaasib waxaad xidhiidhisaa muxuu ahaa cibaarada ama hadalka iyo xiwaarka wada sheekaysiga ku habboon isku xidh halkan waxaa ku qoran muxamedun qaadimun maca usrati min maleesiya muxamed wuxuu ka yimid maleesiyuu ka yimid isaga oo la socda usradiisii lilcumrati buu u yimid tuqiimu اlusratu fii funduqin waxay degtay ay degan tahay muxuu ahaa qoysku iyagoo wada socda fii funduqin qariibin min masjid alxaraam ee hodheel u dhow masjid alxaraamka u dhow markaa halkan maxaa ku qoran waxaad qabataa qaybta jiimka eegada ee xagga kale taa waaxid wuxu uhi min ayna anta xaggeed ka timid taytini baa uhi ana min malaysia anugu waxaan ka yimid malaysia ayna tuqiim halkeed degan tahay taytini wuxuu ama aad degaysaa daatin wuxuu uqiimu fii fundaqin qariibin min masjid xaraam taasaa ku habboon haddaba oo taasaa ta koobaad tajiimkaa loo soo qaadaya qaybta labaad waxa weeye axmedu qaadimu min bangaladesh wuxuu ka yimid dalka bangaladesh buu ka yimid lilcamali shaquu u yimid faqada axmed alxaqiibata wuxuu waayey shandadiisii buu waayey airbortka maala ayuu ku waayey fi lxaqiibati malaabis waxaa ku yaalay waxaa ku jiray eh, shandada dharbaa ugu jiray halkaa dabeedna ta koobaad ee alifka a qaba taa waxuu hal anta qaadimu lilcumra adugu ma waxaad u timid inaad soo cumraysato daaitini wuxuu yidhi laa ana qaadimu lilcamal maya anuu shaqa aanu imid taa waaxid baa yidhi maadaa fi lxaqiiba shandada maxaa ku jira daaitini wuxu yidhi fi lxaqiibati malaabis dhar baa ku jira markaa taa labaad iyo taasaa isku habboon khasaanu qaadimu muritaaniya khasaan wuxuu ka yimid muritaniya faqada khasaan khasaan wuxuu waaye jawaasati safari baasaaboorradii lagu safrayey iyo watadaakiri tigidhadiiba wuu waaye dabeedna waxaa halkan ku qoran tadaalka u dambaysa eeg maadaa faqadta bu maxaad weydi daa waxad baa maadaa faqadta maxaad weydi daatin wuxu faqadtu xaqiibati sagiira shandadeediala gacantaan waayo daa waaxid baa maadaa fi lxaqiiba oo shandada aad weyday maxaa ku jiray daatin wuxuu ihi jawaasatu safari watadaakir waxaa ku jira baasaaboorradii socdaalka iyo tigidhadii diyaaradda lagu raacayey taasina taasay ku munaasab tahay oo lala doonanaya ta afraad waxa way mujaahidun daalibun kashmiiriyu ninka la mujaahid waa arday reer kashmiira mujaahidun qaadimu liziyaara mujaahid wuxuu u yimid inuu soo booqdo dalka daa waaxid baleeg tabada ayaa munaasab ku ah daa waaxid bal hal anta hindiyun adigu ma hindi baa tahay daa itini baa maya ana kashmiiriyun nin reer kashmiira baan ahay taa waxad baa yidhi maa mihnatuka shaqadaadu waa maxay ta itni wuxuu yidhi ana aalib anugu arday baan ahay arday baan ahay markaa saasay isugu habboon yihiin atadriib araabic waa layliska afraad iqra waxaad aqridaa alfiqra tudu can hadalkaa aqri uma ajib ka jawaab can asilati su-aalaha lagaa weydiiyo muxamedun nin kale dha moxamed muhandisun muhandisun waa nin injineera maalesiyun oo reer maleeshiya ah yuriidu wuxuu doonayaa asafara inuu safar u baxo maca usratihi isagoo qoyskiisa la socda ila sacuudiya dalka sacuudiga inuu tago lilcumrati inuu ku cumraysto cumro u tago iyo weli ziyaarati soo booqasho iyo soo barashaba waladehi xajun wuxuu haystaa buukin loo buukin gareeyey oo lagu qoray cala almaleesiya ee duulimaadyada ka duulay dalka maleeshiya wa yuriidu wuxuu doonayaa taakiid alxajz inuu hubiyo buukinka iyo waktiga uu ku qoran yahay iyo diyaaradda uu ku qoran yahay inuu hubiyuu doonaya macahu arbacatu tadaakir wuxuu haystaa afar tigir buu haystaa tadkiratu tigirkii isaguu ku raacayey wa tadkiratu tadkiratu zawjatii tigirkii xaaskiisa wa tadkiratu ibnihi tigirkii inankiisa weliid la yidhaahdo wa tadkiratu ibnatihi saara inanta saara la yidhaahdo tigirkeedii afartaasu haystaa fii jawaasi safari waxaa ku yaala haddaba baasaboorkan uu haysto taashiratu dukhuul baa ugu taala fiisihii soo gelitaanka dalka wa taashiratu alkhuruuj iyo fiisihii baxitaanka moxamed bin sayusaafir wuxuu u safrayaa ilaa judda magaalada jidda la yidhaahdo bidaa'irati almaleesiya wuxuu ku tegaya u diyaaradda dalka maleeshiya tuqaadiru waxay kacaysaa adaa'iratu diyaaraddu asaacata araabicata casran saacadda afarta casarka ayay kacaysaa yaxduru wuu imanaya huwa isagu waa ninka la yidhaahdo moxamed wa usratu qoyskiisu ila almadaar waxay tegayaan madaarka erbodkay tegayaan qabla safari intaanay socdaalin bisaacatayn laba saacadood bay ka sii horraynayaan oo afartay kacaysaaye marka waa inay tagaan labada oo saddexda iyo saacadda labada iyo saddexda ka sii horreeyaan saddexda saddexdii waxay ka sii horraynayaan labada afartan way kacaysa sayuqiimu moxamedu shahran maxamed wuxuu joogi doonaa bil fii makata maka wasayaskun wuxuu degi doonaa fii shaqatin meel rug ah oo qariibatin u dhow min almasjid alxaraam masaajidka sharafta leh kam tadkiratan maca muxamadin arbacatu tadaakir baad markaa odhanaysaa arbacu tadaakir wuxuu haystaa afar tigidh maa ismu ibnihi inankiisa magaciisu waa kuma weliid baa la yidhaahdaa maa ismu ibnatihi inantiisu waa tuma saara weeye maa mihnatu muxamed moxamed waa maxay shaqadiisu muhandisun waa inin injineera mataa tuqaadiru daa'ira goormay diyaaraddu kacaysaa waxay diyaaraddu kacaysaa saaca araabica casr afarta galabnimo mataa yaxduru huwa wawsratu ila madaar goormuu imanayaa isaga iyo qoyskiisuba madaarka yaxduru huwa wawsratuhu qabla saacatayn saacatayn qabla saacatayn safar safarka waxay ka soo horeynayaan waxay imanayaan laba saacadood ka hor ama qablo safari bisaacatayn qablo safari bisaacatayn laba saacadood bay ka horeeyayaan muxuu ahaa safar waktigay kacayaan sabca kam yooma sayuqiimu fii maka imise maalmood ayuu joogi doonaa waxaa la odhanayaa sayuqiimu yowman wuxuu joogayaa soddon maalmood ilan buu ku nagaanayay aana sayaskunu fii maka halkuu ka degi doonaa maka fii shaqatin qariibatin min almasjid alxaraam rug u dhow masjid alxaraam kuu degi doonaa maashinsiyatu moxamed maxamed waa halkuu dhashay jinsiyatu maxamed maaleziyatun waa dalka maleeshiya limaada yuriidu asafara ila sacuudiya muxuu u doonayaa inuu tago sacuudiga lilcumrati iyo weli ziyaara inuu soo cumraysto ziyaaro iyo booqashana wuu tegayaa taaniyan alkitaaba marka labaad waa qoraalkii atadriib alawal leyliska koobaad sil bayn alxuruufi litusbaxa kelimatan xuruuftan xidhiidhi si ay u noqoto kelmad markuu sil yidhaahdo taa hore way isku hagaagsan tahay laakiin isku xidh marka halkaa waxaa ku qoran kha iyo daal iyo miim iyo ta kala go-an waa khidma waa adeeg iyo shaqo la qabto halkana waxaa ku qoran ta iyo daal iyo alif iyo kaaf iyo ra waa tadaakir waa tigidhadii halkana waxaa ku qoran zaay waaw jiim ta yaya waa zawjatii xaaskayga ayaa ku qoran markaa kana halkan waxaa ku qoran halkana waxaa ku qoran itniin waxaa qoran jawaazaad eeg jawaazaad bay u akhrismaysaa marka hadhow waa baasaboorradii baasaboorradii weeye tan oo kale waa masaarif masaarif ayaa ku qoran kanna waxaa ku qoran muwadif ayuu noqonayaa kanina marka la isu geeyo sidaa isugu geeye buu leeyahy atadriib الثaanي waxa weye leeliska labaad ratib الxuruf kolka hore xuruufta isku hagaaji uma sil baynaha haddana xuruufta markaas way kala jeedaa imika iskuma habaysan isku habee dabeedna isku xidh oo isku dar litusbixa kelimatan si ay kelimadu noqoto imika tusaale ahaan alif iyo waxaa qoran alif iyo ta iyo miim iyo ra markaas sidaa ay isugu xigto uma akhrismaysee horta marka hore isku hagaaji markaad isku toosiso oo waxaad odhanaysaa miimkaad horraysiinaysaa da'daad ku xogsiinaysaa alifkaad ku xogsiinaysaa ra'daad ku xogsiinaysaa markaad saa isugu xogsiiso isku qor oo maxaad tidhahdaa madaaq ayay kugu soo baxaysaa markaa airbortkii halkan waxaa ku qoran da iyo ya iyo ba iyo ba saa iskuma hagaagsan e isku hagaajiyo waxaad tidhahdaa tabiib bay noqonaysaa markaad isku hagagisa waa ninkii dhakhtarka ahaa halkan waxaa ku qoran waa alif iyo ba hamza iyo ba iyo sin iyo ya iyo cayn iyo alif horta isku hagaaji markaad isku hagaajiso asaabiic bay kuu noqonaysaa weygag halkan sidaa u qoranta markaad isku hagaajiso funduq baa kuu soo baxayo hoteelkii ah halkan imika siin iyo wow iyo daal iyo siin iyo wow iyo alif iyo daalka horta isku hagaaji iyadoo kala googo-an dabeedna isku wada qor oo maxaa halkan ka dambe ku qor aswad baa kuu soo baxa mid madow halkan laam iyo alif iyo siin iyo miim iyo baabaa kuu qoran horta isku hagaaji markaad isku hagaajisa xuruufta malaabis baa kuu soo baxay dhar marihii dharkii isku hagaaji atadriib athalith uktub alkalimata taxta suwar waxaad qortaa kelmadahan sawirada halkaa ku qoran mid walba sawirkuu leeyahy kelmadiisa ku hoos qor kelmadihiina gaar bay qoray sawiradiina way sawirayiin mid walba teeda ku hoos qor atfaal baa halkaa imanka kugu qoran saddexdaa carruurta halkaasaad ku hoos qoraysaa buu ku funduq baa kuu qoran halkaa ninka agtiisa hodheelkaasaad ku hoos qoraysaa halkaasaa hodheela musaafir halkan carruurta agtooda ninkaa shandada sita een aad u muuqan ayaad ku hoos qoraysaa xaqiibatun shandadaa madow baad ku hoos qoraysaa aswad shandada ka ka hooseeya midabka madow baad ku qoraysaa tadaakir tegidhada saddexdaa casaankiiyo madowga isku jiraad ku hoos qoraysaa jawaas kan madowga k qoran safarkaad ku qosqoraysaa daabidun ninkaasaad ku qosqoraysa waa sarkaad sidaa dabeedna oo mid halkiisa u geey atadriib haalid waa layliska saddexaad sil bayna alcibaarati walxiwaar almunaasib xidhiidhi hadalka iyo wada sheekaysiga ku habboon muxamedun muxamedun qaadimun muxamed soo galay maca usratihi isagii qoyskiisu min maleesiya kan waa kaynu hore u marray wuu ku laba celiyey kaa iskaga bood atadriib الraabic layliska afraad iqra' اlfiqra tudac can hadalka isku xidhan akhri uma ajmac can اlasilati su-aalahan ka jawaab muxamedun muxamed muhandisun waa nin injineera maleysiyun wuxuu u dhashay tanna waataynu ka soo baxnay intaas xaashida uu ku laba celiyey alwaxdatu alraabicata cashar waxaanu gelaynaa maanta jabtarkii afar iyo tobnaad alxaj walcumra waa xajkii iyo cumradii baan markaa u ka warramaya jabtarkaas alxiwaaru alawal wada sheekaysiga koobaad saliimu ninka la yidhaah baa yidhi mataa alcudlatu yaa jamiil waa goormo fasixi jamiilow jamiil baa yidhi alcudlatu fii shahri rabadaan fasaxa waxaynu geli doonaa bisha rabadaan saliim baa ayna taqdi alcudla halkaad ku dhammaysanaysaa adigu fasaxa jamiil wuxuu aqdi waxaan ku dhammaysanaya alcudlata fasaxa fii maka almukarama magaalada maka ee sharafta leh walmadiinati almunawara iyo magaalada madiina labadaasaan joogi doonaa inta fasaxa saliim baa wuxuu ihi kayfa taqdi alcudla fii maka markaad maka joogto fasaxaaga saad ku dhammaystiranaysaa maxaad ka shaqaynaysaa jamiil wuxuu yidhi actamiru wa asuum wa usallii fi masjid alxaraam waxaan qabanayaa horta waan cumraysanayaa waanan soomayaa waanan tukanayaa salaadahan waxaan ku tukanaya masaajidka sharafta leh saliim wuxuu uhi wamaada tafcalu fi lmadiina markaad madiine joogtona maxaad qabanaysaa jamiil wuxuu uhi azuuru almasjid annabawiya waxaan soo booqanaya masaajidka nebiga calayh isalaatu wasalaam saliim baa wuxu uhi wa ayna taqdi ayaama alciid oo halkaad ku dhammaysanaysaa maalmaha ciidda jamiil wuxuu uhi aqdihaa fii makata ow fi lmadiina ama makaan ku ciidi doonaa ama madiina haddii alla idhaah saliim baa wuxuu uhi bima tashcur maxaad dareemaysaa fii maka walmadiina markaad makiya madiine joogto jamiil wuxu uhi ashcuru bisuruur farxad baan dareemayaa alxiwaaru haani wada sheekaysiga labaad alibnu baa wuxuu idhi kayfa ictamarta yaa abi aabboy si aad u soo cumraysatay bal acmaasha cumrada iiga warran alabaabi wuxuu ihi wasaltu waxaan gaadhay ilaalmiiqaad meeshii laga xidhinaya baan horta kolka hore gaadhay cinda shuruuqi shams marka cadaaddu soo baxaysay alibnu inankii baa yidhi wamaadaa facalta fi lmiiqaad meeshan laga xidho dabeedna ee xajka ama cumrada laga xidho maxaad samaysay markaad gaadhay alabaabi wuxuu idhi labistu waxaan xidhay kolka hore thawb alixraam maryihii ixraamkii xidhashada ee cumrada aan xidhanayey wa waxaan labaytu ilaahay baan u baaqay labaytu ilaah waan ku oggolaaday weeye waan ku aqbalay waan ku ajiibey labayta weliba waxa weeye labayt marka labayk waa ijaabatan bacda ijaab labaytu ilaahay baan u baaqay oona ilaahay waan ku aqbalay bilcumra cumraan labaytu bilcumrati baan labaytuka bilcumra mara bilxaj baa la yidhaha markaad xidhanayso ama waa la isku daraa labadaba albininku wuxuu yihi wamataa wasaltay ila masjid xaraam goormaad gaadhay masaajidkii sharafta badneed markaa goormaad tagtay alaabu aaba wuxu yhi wasaltu bacd alcasr casarka dabadii baan gaadhay dabadeedna wuxuu yidhi alibnu baa yidhi bima shacarta fi lmasjid alxaraam maxaad dareentay markaad masaajidkii sharafta badnaa gaadhay qalbigaagu muxuu dareemay alaabu aabi wuxuu yidhi shacartu bisuruur farxad baan dareemay ali bnu ninkii baa yidhi kam shawdan dufta xawla alkacba imise jeer ayaad kacbada ku wareegtay dabeedna alabaab wuxuu idhi duftu waxaan ku wareegay sabcata ashwaad todoba wareeg uma sallaytu waxaan tukaday rakcatayn laba ragcadood khalfa maqaami ibraahim goobta nebi ibraahim dabadeeda intaan isdaba taagay ayaan ku tukaday alibnu inankii baa yidhi wamaadaa facalta bacda daalik intaa kadib maxaad samaysay alabaab wuxuu ihi sacaytu waxaan cararay bayna safaa walmarwa labadaa buurood dhaxdooda sabcata ashwaaq toddoba wareeg ama toddoba goor baan intaa dhex orday uma xalaqtu raasi madaxaygaan xiiray alibnu inankii baa yidhi wayna ayna khalacta hawb alixraam halkeed iskaga saartay markaa maradii ixraamkee caddayd halkeed iskaga saartay alaabu abi wuxu uhi khalactuu fi lfunduq dabeed intaan ku soo noqday hodheelkii aan hodheelka iskaga saaray waxaanu soo sheegnay waxaanaynu dhigana luqadaha lagu bartee haddana waxyaabo kaloo diinihiina inay ku jiraan mar walba ama tarbiya ah imanka wuxuu markaa inagu baraya qaabka xajka loo xajayo alxiwaaru haalid ama loo cumraysanayo alxiwaaru haalid imanka cumrada buu ina baraya alxiwaaru haalid wuxuu ahaa wada sheekaysiga saddexaad wuxuu hi alibnu mataa yabdow alwuquuf imanka xajkii la bilaabaya alibnu wuxuu hi mataa yabdow alwuquufu bicarafa goormuu bilaabmaa istaagidda carafa maalinta buurta la istaagayo alabaabi wuxuu hi wuxuu bilaabmayaa qadan bari fi lyowmi taasic maalinta sagaalaad bacda zawaal marka duhurka dabadi cadceeddu ay duhurka gaadho ee ay bartan ka dhaqaaqdo alibni wuxuu yidhi wamataa yantahi goormaa wuquufkaasi dhammaanaya intuu soconaya alabaabi wuxuu yidhi yantahi cinda alfajri marka la istaago bacda turubka maalinta sagaalaad habeenka tobnaad marka waagu beriyo wuquufku dhammaanaya qofkii inta aan ka soo gaadhin xaj ma yeelanayo alibni ninka wuxuu yidhi hal nusalli aلduhra wاlcasra fii carafaat duhurkii casarka ama carafaad baynu ku tukanaynaa inagoo carafo taagan ilaan bacda duhur baa bacda zawaal baa iyuu yidhi alaabu nacam aab wuxuu yidhi haa nacam jamcan wa qasran waqta duhur jamcan wa qasran waxaanu isku daraynaa isugeyn iyo gaabin isugeyn iyo gaabin oo duhurkii casarkii mar baynu tukanaynaa waxaanaynu tukanaynaa min laba keliya waqta duhri waqtiga duhurka maan dhammaynaynaaaba kolkaa casarka waxba tukan mayno alaabnu inankii wuxuu yidhi waqtiga casarka waxba tukan mayno alibn wuxu uhi wamataan nadhab ilaa musdelifa goor bayn haddana musdelifo tegi doonnaa alabab nadhab waxaan tegaynaa bacda quruubi shams marka cadadu dhacdo kadib wanusallii fiiha almaqrib iyadaynu ku tukanaynaa markaa maqribka carafaad markay cadadu dhacdo waan ka dhaqaaqaynaa maqrib kuma tukanayno musdelifaynu ku tukanaynaa walcishaa cishaagana iyadaynu ku tukanayna jamcan waqasran isugeyn iyo gaabin mar baynu wada tukanaynaa waanaynu gaabinaynaa markaa cishaagigun baa la gaabinayaa maqribka lama gaabiyo alimninku wuxu wamaada nafcalu bacda dalik markaan ku tukanno jamaca maqribka iyo ceshaa'igao musdelifo maxaynu samaynaynaa alaba abi wuxu uhi nadhabu ilaa minaynu tegaynaa qabla shuruuqi shams intaanay cadaddu soo bixin wa narmi waxaan tuuraynaa aljamrata alkubraa buurta wey uma nadbaxu alhadya hadigaynu haddana gowracaynaa wanaxliqu ru'uusana madaxeenaynu xerana waa xeeranaynaa alibnu inankiiba haddana yidhi wamaadaa nafcal maxaynu samaynaynaa bacda daalika intaa kadib alaba abi wuxu nadhabu ila almasjid alxaraam masjidxaraamkaan markaa tegayna intaan mino ka tagno inu masjidxaraamka toos u tegaynaa lidawaaf alifaada dawaafka la yidhahdo soo noqoshada uma afiidu min xaytu afaada annaas ka soo noqoshada ee laga soo noqday carafa iyo mino iyo aagga ayaanu dib maka ugu noqonaynaa waa maalinta ciidda ee bishuna ay tobanka tahay ayaynu ku noqonaynaa buuri wuxuu uga su'aalayey jawaab buu ku dhammaynayaa shaqadii oo dhan iyo wa sacyi lxaj sacyigii bayna safo lamar waa ee xajka kii cumrada maahae kii xajka ayaynu markaa israacinaynaa buuri alibninku wuxu wamataana duuf dawaaf alwadaac dawaafkii nabadgeliyeynta ee lagaga tegayey kacbada goormaynu la imanaynaa ee sagootiga ahaa alabu aabi wuxuu ihi bacda ramili jamaraati fi اlyowmi الثaani cashar markaynu buuraha tuuranno ee intaynu maka ka soo noqonno haddana dib ugu noqonno jamaraadkii maalinta labiyo tobnaad ayaynu sii wadaacaynaa oo aynu kii ugu dambeeyey dabeedna ku wareegaynaa ka guuraynaa markaa maka waa qofka markaa maka afaaqiga ah, ah ee meel kale ka yimid een deegaanka ahayn aw ihaalita cashar ama maalinta saddexiyo tobnaad labaduba way noo furan yihiin inaynu maalinta saddexiyo tobnaad aynu tagno aynu saddex habeen u hoyno ama laba u hoyno maalinta labiyo tobnaad aynu dawaaf lowdaa cala nimaado wallahu aclam bisawa wabilahi towfiiq